dhalay baa ku xiga uma alaku haddana waaan baa ku xiga uma alcamu adeer baa camu adeer baa ku xiga uma bnuhu adeerka wiilkiisii maydkeedu ka tahayeen weeye calaa tartiibi alcasabaati casabaadku say u kala horeyn jireen dhaxalkii iyo wilaayadii oo inoo iman doono insha allahu tacaala kutub horan aynu kusoo marnay uma rijaalu aqaarib ragga kale ee qaraabada ah uma alajaanib ragga aan qaraabada ahayne xiga uma azawjatu kadib xaaskiisaa ku xigto oo dhaqi karta uma anisaau lmaxaarimu haweenka maxaarimtiisaa dhaqi kara halkan mualifku raximah tacaala wuxuu leeyahay mm, laba mas'alo unbuu kusoo ururayaa warkay baqitaankiisa guud qofku hadduu rag yahay qof kastoo ragaa dhaqi kara oo garanaya sida loo dhaqo ama uu la joogo qof garanaya sida loo dhaqo laakiin haddii la yidhaahdo yaa mudan ama sidee baa loogu kala habboon yahay waa sida loogu kala dhow yahay laba labadaba way ku sameeyeen fuqahadeenu raxmat ullaahi calayhim jamiican waxay dhahayd marka koobaadi waxani waa xaq la kala yeelanayo lana xiriira qofka meydka ah meydkana xuquuq badan baa la xiriirta oo la kala leeyahay ka mid tahay xooli iyo hanti wuxuu ka tegay dhaxalkiisa waa la kala leeyahay waxaa labadoo la xiriira mas-uuliyaad iyo wasaayo iyo ilmo caruur iyo dadku ka tegay wilaayadoodi iyo gacanku hayntoodana waa la kala leeyahay haddaba dhaqitaankiisii iyo aaskiisii iyo maamulkiisii iyo gacanku hayntiisana sidii tan loo kala lahaa unbaa loo kala yeelan si xuquuqdii ee hal dariiq iyo hal qaab isugu raacdo daliil faahfaahiyey oo sida qaqitaanka loo kala leeyahay dhigdhigayna ma jiro mar hadduusan jirin waxana xaq meydka ku tacalluqoo la kala leeyahay uu yahay qaybtii mansuusada ahayd ee dhaxalka lakamidka lamidka ahayd baan qaybtana raacinaynaa maadaama bixukmi lqaraaba lagu kala yeeshay kanna bixukmi lqaraabaa lagu kala yeelanayaa halkaasa waa masalada koobaad ay ka keeneen masalo labaadna way milicsadeeno qofka maydkiihi waa qof lagu tasarufayo qof isagu rabitaan iyo doonitaan iyo diidaleh maaha laba labadabana waa u baahan yahay maydku qaar baa gadaal laga sheegi doonaaye qaarna horey baynu kusoo marnay mid waa u baahan yahay oo meydkan rifqi iyo turitaan buu u baahan yahay iyo qof ka naxayo oo dhibsanaya waxaa dhibaya ee nin xamaala la iska soo kiraystay laga mudano ama meelaha qubuurta ama joogo oo dadka dhaqa oo meydka galalaatinaya o riixaya qofka rifqigaa ka mudan mid labaadna waa jirtaayo meydka wax badan oo cuyuub abaa ka daahiri karta afkiisa waxbaa ka iman kara gadaashiisa waxbaa ka iman kara calaamado aan la jeclayn baa ka muuqan kara satri iyo asturaad buu u baahan yahay waana mari doonaa insha allahu tacaala haddaba yaa ugu mudan oo ugu dhow inay ceybihiisa asturaan dadkii markuu noolaabay ceybihiisa asturi jiray oo qaraabada sibay u taaban oo wiilkaagi iyo walaalkaa iyo aabbaha wixii ceebe laga arko ama dhib bay kugu tahay oo ceeb bay kugu tahay haddaba qarinteedi iyo asturaada cuyuubta meydkana xigtadi qaraabada mudnaanteeda la u dhow qofka kale si uun uga sheekeeyo saaxiibo oga warrabaa laga yaabaa wallaahi markaan dhaqayna haddaad aragto eh, qurunkii ka socday inuu dadku dhahaa dhici karto waxaa dhici karta inuu wejigiisa madowgii ka muuqday qof naar loo soo dedejiyey buu kaabaa baa dhici karta inuu yidhahdo laakiin qofka arrintaasi sidii jirkiisii kamid tahay dhibayso baa haboon in mudnaanta la siiyo labadaa arrimoodba fuqahadu markay faahfaahinayaan way milicsanayaan oo way tixgelinayaan marka sida dadkii xigtada qaraabadaha loo kala hormarinayo waxaa kaloo baabka uu ku sheegay dhaqitaanka rag iyo dumarka waxaana uu u qaybiyey laba qaybood waana madadka fuqahada shaaficiya fuqaha kale ay qabaan haddii rag iyo dumar ay isdhaqayaan waxa la arkaya waa cawraad sidoodaba cawraadkana hadba xuduud bay leedahay raggu intay iska arki karaan cawraadka dhexdooda tasaamuxa shareicadu ay ku samaynayso ayaa ka badan inta ay rag iyo dumar aan waxba ka dhaxayn iska arki karaan masaaxad iyo xadda tasaamuxa shariicadu ay samaysay saas darteed rag iyo dumarku laftooda marka hoos loo galo qaybo laysu ogol yahay baa jira inay waxyaaba badan oo jirkooda kamida ay iska arkaan mideeda waa labadii isqabayo waxba uma kala qarsoonaba iyagu raggii dhintaba way isdhaqi karaan waayo wuxuu kala qarsoonaabaan jirinba halkaa mas'ala kaga soo noqon doonto sawkii la yihi hadday ajali geeri timaado xarigii waa gu-ay labada qof isu hay oo lama dhihin islaamtii goortay naftu ka baxday ninka ciddad bay bilaabi maxay tahay haddana waxay isu banaanayeen ajnabigayba noqotay ee inay taataabatay gedgedido maxaa loogu ogolaaday waxay yidhahdaan mas'alada maydku marka uu dhinto in inqaaca camaluhu sax laakiin raad iyo haraabuu yeeshaa haraabu yeesho xuquuq baa u waajibto in la kanfo oo la aaso oo la dhaqo xuquuq uwaajibta wey maalkiisii xuquuq baa wuu waajibiyo dayntiisii iyo dardaarankiisiya tanna waxay kamid tahay haraagii bay kamid tahay dhinac waxay ka shabahdaa laba qof oo isfuray dalqadii saddexaadna aan ahayn ciddana waa bilaabataa weli nooc maxram ahaanna waa ka dhaxaysaayo guriga waa wada deganaan karaa ciddadiina waa bilaabatay marka tani tan kama duwana ciddadiina way u bilaaban weli inta aaska ka horeeyana xarig iyo xiriir baa jiri minxaasku dhaqi karta haddaba iyada daliil baaba loo hayaa nabiga alay sala slam caaisha maalin waxay ku tiri waa alla madaxa ay xanuunayay tiri markaasu wuxuu yihi wax dhiba kuma geysanayso haddaad haddaad dhimato intaan ku dhaqo oon kugu tukado baan ku aasi markaasay ta haye inaad dhintaad jeceshahay oo haweenkaaga kale habeenkaaba aroosa ku noqoto soo maaha islaam lala qabo waa u dabeecad inay ereyga qaabkaa un u akriday erey kastoo la yihaahdo xagga haweenka kale ay u fasirtaay waa shay qadiim oo iska dabiiciya wey aada ha ula yaabin waxba yuusan diigu ku karin saasoo kale hadday ku qabsato markaasu wuxuu yihi bal ana waa masaa saas maahane adiga xanuun baa madaxa ka sheegan ka aniga i hayaa ka daran nabiga markii la dhaqay ee uu dhintay alayh salaam caisha ka horreeye la aasay baa hadalkii bay xasuusatay waxa uu la jeeday waxay tiri waxaan dib ka ogaadeen ka fahmay haddaan horay ka fahmi lahaa nabiga xaasaskiisu baa dhaqi lahaa oo maalinkii uu lahaa anaa ku dhaqi lahaa kadibna yidhi maya anuu madaxu dhaq ii xanuunaya wuxuu ii tilmaamayey bay tiri inaan dhaqo laakiin waan garan waayey maalinkii dib baan kaga baraarugo warkii igaga soo duxay walidaalika labada isqabaayo way isdhaqi karaan waxaa xiga haweenka maxaarimta ah qofka haweenkiisa maxaarimta ah xag badanoo ajaanibta loo ogolayn inay is arkaan ay isfiiriyaan baa isu banaanayd qaar kamid aha waxaaba dhici karta inaan wax uga qarsoonba jirin asalkiisii hore markuu ilmaha yar ahaa haddana cuyuubtiisa way isqariyaan halkaasay shaaficiyadu ku saleeyeen wala way jirta xal haweenka maxaarinta ee kale inay ka arkaan aan la ogolayn sida ragga maxaarimtaba haweenkooda maxaarimta xalaynan arki karin ay u jirto wain kaanat kaana imra'atan haddii meydku yahay qof dumar ah asalaha nisaau laqaaribu haweenkii xigtada ahaa baa dhaqaya sidii lasoo sheegaya uma alajaanibu haweenka ajaanibta aan maxaarimteeda ahayn baa ku xigaya uma zawju ninkaa ku xigaya uma rijaalu lmaxaarim halkaa shaaficiyadu haddaba rag iyo dumar maxaarimtu way isdhaqi karaan laba waa la isku waafaqsan yahay saddex waa khilaaf badani kama jiro marka koowaad ajaanib rag iyo dumara isma dhaqaan ee waa loo gabagabaynayaa hadday haweenay dhimato oo wax dumara la waayo rag maxaarimteedii ahna la waayo ninkeediina la waayo waa loo gabagabayn haddii nin dhinto oo rag la waayo xaaskiisii la waayo dumar maxaarima la waayo isna waa loo gabagabayn masaladaa waa meel aan isla dhigno weyn nin iyo haweenha rag iyo dumar hadduu mid dhinto oo rag loo helay ninkii dumarkiina dumar loo helana way isdhaqayaan iyadana raggiina raggu wuu dhaqi dumarkuna dumarka way dhaqi iyadana dhinac bay meel u taallaa nasku wuxuu ku daray labada isqaba iyagoo labadii jinsi dhadeg iyo labood kala ah labadii isqabay way isdhaqayaan halka masaley fuqahadu aadka isugu qabteen waa rag iyo dumar labada jinsiye dhadig iyo labood kala ah maxaarim ma isdhaqi karaan annisaa maxaarim ma dhaqi karaan raggii rijaasha maxaarimtaana ma dhaqi karaan maxaarim waxaa looga jeedaa labada aan guur iyo meher isu qabanin weligood way isdhaleen waa walaalo waa isu abti ah waa isu eedo iyo abti habaryar iyo adeer bay isu yihiin mid baa midka kala u ah ajaanibna wixii ilma adeer ilma abti gaadha wey gabadha haddaba aabbaheed iyo wiilkeed iyo waxay dhaleen iyo awowgeed walaalaheed abtigeed iyo adeerkeed iyo wiilkay eedada u ahayd kay habaryarta u ahayd ma dhaqi karaa wey ninkana sidoo kaleeto hooye iyo ayey iyo gabdhuhu nale waxay dhaleen iyo habaryar iyo eede iyo tu adeerka u ahaa iyo tu atiga u ahaa ma dhaqi karaan qaybtaasaa maxaarim la yidhaahdaa sideedaba maxaarimtu waa rag iyo dumar inay isguursadaan aynan ansaxaynin weeye imaa dhalasho ama musaaharo dhalashadana waa intaa sheegnay musaaharana waa xiditinimo sida sodohdii ee gabadhii sodonkeed iyo wixii lamidka ahaa wey hal jinsi baa jira oo weligeed la isguursan karin maxaarimna aan ahayn baa jira hal nooc oo rag iyo dumar oo weligood guur isu qabanaynin maxaarimna aan ahayn baa jira oo wakti kastaba mumkina inay jiraan yaa ii licaanka wey labada licaanka ku kala tegay abadan way kala xaaraantinimoobi ma mayso maaha laakiin mid kaleo waxaa jiri jirta licaanna aan ahayn maxaarimna aan ahayn laakiin hadda aan jirin oo weligood guur qaban jirin taas maxay umahaat lmuminiin umahaat lmuminiin maxaarim safarka iyo khalwadana ma ahayn weligood dabantatanki walaa an tankixu aswaajahu min bacdihi abadan waa la mamnuucay intaa waxaan ahayn baa maxaarimta la yihahda masaladaasa nizaac iyo muran badan oo ijtihaadi a fuqahada dhexdooda ka jira shaaficiyadu waa maxaarimtu haddii wax kala la waay inay isdhaqayaan oo laga horumarinayo gabagabaynta wain kaana hadii uu yahay kaafiran gaal mayt intii hore muslim buu ahaa faaqaaribuhu baa alkufaaru gaalada ah baa axaqu mudan waa la dhaqi karaa bay dhaheen mayd gaala waajib ma mahaysa waxaa la yidhi maxaa loo dhaqan gaalkan waxay dhaheen maydku mar hadduu mayd noqdo axkaamtii xayiga waxbuu kaga duwanaadaa bidliil in la aaso inay waajib tahay wabidliil markii janaazadiisa la arko ina fi mowti fazacan in loo istaago inay suno tahay waagoda wujuubki haddii la nasakay faaqaaribuhu lkufaaru baa axaqu ku xaq badan waxaa kaloo loo daliishada yihaahdeen horta gaalaha ku xaq badan waladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdi in la dhaqana aahaar saxaabaa laga wariyey cabdillahi bn cabaas ayaa waxaa laga wariyey saciid bn mansuur baa asal ahaan fii sunanihi ku wariyey wa min ariiqihi bayhaqiyu sanadkiisana saxiix weeye wa saciid bn mansuur wuxuu ka wariyey can sufyaan ibni cuyayna can abi sinaan diraar ibni murata can saciid bni jubayr wuxuu nin baa ibn cabaas yii wuxuu yii ibn cabaasow ina abii maata nasraaniya aabahay isagoo nasraani oo cristan dhintay maxaan sameeyaa wuxuu yihi igsilhu wakafinhu waxanidhu uma dfanhu dhab kafan kafanka cadar iyo waxudgood mari kadibna aas ibn cabaas waa ka sugan yahay haddaan hadalka aada u boonboonino waxaynu dhahaynaa laa yuclamu lahu muhaalifu min asaxaaba maxaad iskhilaafay oo maanaga ahayna haddaan rabno inaan diidna warkaa asarka ibnu cabaas diidnana cid saxaabada ku raacday lama hayaan dhahayna hadalka labadaba hadda kii loo dhigo marna hoos baa loo dhigay xujanimadii marna kor baa lagu qaaday saa darteed marar badan hadalka qaabka loo dhigay keliya la iskama raacee inta nuxurka wareedi si kale hadii loo dhiga muxuu noqon baa la yihahdaa taana taasay u udaliishadeen wayundabu waxaa sunaa kawnulcaasiri ninka dhaqaya inuu yahay aamiinan uu yahay bimacnaa sii hor haddaan ku noqda haddii la waaya qaraabadiisiina inaga caasayno walidaalika nabigan ala slam markuu adeerkii abu aalib dhintay cali baa u yimid rasuulka ilaahay ina camaka daalla qad maata adeerkaagii baadida ahaa ee tawxiidkaad ku keli weyday waa waa dhintay soomaalida waxay dhahaan waa baktiyeyde ninkii waa tegay markaasa wuxu i idhab fawaarihi orodoo soo aasbiyo marka meydka in la aaso iyada meesha waa ku jirtaa xataa qofkan haddii xad loo dilo ama kufran loo dilo ama nifaaqan loo dilo ama tacziiran iyo tajasusan loo dilo aasitaankiisii inuu war ka yimaado maaha waayo meydkan jusadan meesha taalla in la asturo hadhow way qurmiya dadkii laga asturo bini aadamka ilaahay karaameeyeyna ariiqii loogu talagalay in la geeyo wey nabiga casal xilligiisay dhinteen waana la aasi jiray wayundabu waxaa sunaa kawn lgaasili ninka dhaqaay dhaqaya inuu yahay aamiinan qof aamiin qofka qofka dhaqaya qof asraarta iyo cuyuubta meydka xifdin kara waa inuu yahay laba labadabana way tusayaana cumuumkii meydka in la muslimka ceebkiisa in la asturo man satara musliman satarahu llah qofkii qof muslim u ceeb qariyo ilaahay baa u ceeb qarinaya isagana midna xadiidka raafid ee bayhaqi iyo xaakim wariyeen ee saxiix ahaa baa wuxuu ahaa man gasala mayitan fakatama calayh qofkii mayd intuu dhaqo wixii uu ka arka u qariya fafara allahu lahu arbaciina maratan afartan jeer baa ilaahay u dambi dhaafaya saas darteed maydaad dhaqaysay waxaad ka aragtay cidnaha u sheegi u ceeb qariya u ceebasku saasaa lagaa doonaya ninkiina wuxuu yihi ninkaa ku daray mayd godintuu u qoda aasana wuxuu lamid yahay qof ba meel banaana jiifay nin guri dejiyey ilaa qiyaamada ajirkaasu ka helayaa qofkii qof muslima kanfana ilaahay baa qiyaamada dhar qurux badan u labisayo u astura ku asturaya ui nabiga sal alay slam wayustaru mayitu waa la asturayaa fi lgusli dhaqitaanka markii meydka la dhaqayo maryaha banaanka intii laga dhigo la qaawiyo oon la iska dhaqi maaye inta cawraadkiisa a maraa lagu dadayaa lagu qarinayaa wixii loo baahdana mara iyo gacanta intii la gashado baa marada hoosteeda laga dhaqayaa wixii daruuro kalifta maahani waayo maydkan haddaad dhaqi karto adan cawradiisa fiirinin nabigana ala sl xadiidkii cali waa uu ku yihi caliyow laa takshif fakidaka walaa tandur ilaa fakidi xajin walaa mayitin qof nool iyo qof meyda toona bawdadiisa ha fiirin maxay ku dhici kartaa inaad dhaqdana waad rabtaa haddii nabiga amarkiisa alayh salaam iyo nahyiga inaad adeecdana waad rabtaa mara iyo go iyo shukumaan weyn baa lagu dalaa gacantana marihi intaad gashataa hoosta laga geliyaa waxay istijiya dhaqitaan lagu sameeyaa saasaa la sameeyaa waxaa kaloo sugan nabigeena sala allahu alayh ali wasalam markii markii la dhaqayay saxaabadu way isweydiiyeen oo waxay dhaheen dharka muuga saaraa saan dadka iyaga uga saari jirnay mise dharkiisi isagoo qaba baanu dhaqnaa markaa lullaa qabatay dadkiiba hurduun baa kusoo degtay cidaynan garanaynin baa haatuf baa la hadlay markaasuu wuxuu yihi nabiga dhaqaysa oo dharkiisa qaba isagoo dharkiisii qaba baa dusha lagaga dhaqay sala allahu alayh ali wasalam markii haddaba saa nabiga haddii loo dhaqay waxaad ka garatay nabiga ilaahay wuxuunu doonaa sidii u khayr badnayd sal allahu alayh ali wasalam walaa yaxduru goobta iman maaya lagu dhaqayo siwa algaasili wamuciini qofka dhaqaya qofka kaalmeynaya maahane inta kale meesha meydka lagu dhaqayo iman maayaan taasna waxaa loo qaatwaxaa sabab lagu cilaynayaa nabiga shariicadeenu qofkan meydka ah in la arka cawraadkiisa way mamnuucday qofkii dhaqayay iyo qofka kaalmaynayeyna qofkii meesha meyd la gedgediyayay yimaadana waxun bay ishiisu qaban ama aada bay udhici kartaa ishiisu inay qabato kow cuyuub kalaa ka imanayso in cuyuubta dadka la taalacdo oo la arkana ma fiicna qofka dhaqaya kaalmeynaya waa daruuro oo lagama maarno qofka qofka la gagelaya ka biyaha ugu shubaya wax usoo qaadaya ilan meydku waa culusi oo hal qof ma gadgadin kareen ama hal qof ha noqdaan ama laba qof ha noqdaane inta xaddu daruurada aan laga maarmin baa lagu gaabsan oo ah qaacidadii addaruuratu tuqadaru biqadariha baahi qasaba ah hadday timaado inta ay baahidu tahay laga badin maayo wa yubakaru waa la cuudinayaa oo waa la udgooreysiinayaa min awali gaslihi ilaa aakhirihi dhaqitaanka bilow ilaa dhammaad intaba waa la udgooreynayaa wax sababta iyo xikmadda ku jirta waxay leeyihiin maydkii shiir baa ka iman kara waxbaa caloosha iyo afka iyo gadaal ka soo bixi kara wixii wax urayuu noqon karaa si urtaa loo khafiifiyo oo kamida ah cawradii asturkeeda dhinac dhinacna kamida ah dadkii hawsha ku jiray inay wixii ka fududaato hadday rawaaix iyo soo baxaan baa la eegayaa taasaa la rabaa bay yidhaahdeen nabiguna alayh isalaatu wasalaam arrintaa in lagu dadaalo oo xanuut la mariyuu amray xanituuhu xataa dhaqitaankay kamid tahay waxaa kamid a waqsiluuhu bimaain wasidrin geedka gobka caleentiisuna nooc saabunay noqotaa waa mari doonaa insha allahu tacaala sidaasaa wanaagsan guud ahaanna meydka in loo bukuur loo shido oo la carfiyo isaga iyo kafantiisiyo nabigeena waxaa jirta ala sl ku leeyahay idaa jamartum almayita faajmiruuhu alaaan meydka haddaad bukuur iyo cuud u shidaysaan saddex jeer ku celiya si si fiican urti iyo wixii ay uga tag markaba waa maqlab sharci ah maydka in raaixadiisiya la asturo walawlaa sida haboon taxta saqfin meel dhisan hoosteed gudaheed baa fiican oo ka fiican banaan haddayna dari kalifin meel guri dhexdiya waayo nabigeena calayh salaatu wasalaam gurigiisay ku dhintay dhexdiisaa lagu dhaqay meesha banaankaana waxaa ka astura guri gudihii kullamaa wuxuu satrigii iyo asturaadii uu dhawaadana saasaa sii fiican maadaama la doonayo meydkii in la asturo wa bimaa'in baaridin biyo qabow waana ka fiican kuwa kulul ilaa lixaajatin baahi inay keento wax gu'i waayey biyo qabow kari waayeen in lagu goynayo maahane baraf ma aha laakiin biyaha qabow jirka way adkeeyaan kuwa kululna way jilciyaan maydkana jidhkii wax adkeeya oo isyar haysto u baahan yahay jidhkiisa wax jilciya uma baahna walidaalika culimmadu waa ka yidhaahdaan bimaain wasidrin geedka gubka caleentiisu jirka way adkaysaa marka lagu dhaqo dhinacna sibsib bay ka dhigtaa dhinacna way adkaysaa hadda bahalka inagu booska kaafuurka kaafuurka booskiisii waxay soomaalidu isticmaalaan waxaan dawaa isticmaala waxaan dawada dharka aan naqaano baashan kuuskuusane araamaajooyinka iyo dharka la geliyo biyaha iyagoo xataa aan qaboobeyn haddaad ku dhex rido ood ku walaaqda biyaha baraf bay ka dhigi biyaha baraf bay isu bedeli aad bay biyaha baashaasi u qawoojisaa laakiin maxay kugu taallaa haddii lagu riday lamana cabi karo cuntada laguma karsan karo laakiin ninkii mayd intuu ku riday biyaha ku qasa ee ku dhaqay baa garanaya way xarumu waxaa xaraama nadaru cawratihi cawradiisii in la daawado oo la fiiriyo wa masuhaa in la taataabto ilaa bikirqatin mara gacanteeday kugu jirto oo marada dusheedaha laga dhaqaday aynu soo marnay wey ayib wuxuu yihi oo kaleeta wayundabu waxaa sunno ah allaa yandura inuusan fiirinin ilaa gayrihaa cawrada meelaan ahayn jirkaan cawrada ahayn aad in aadan ugu fiirsanin wax xaaje iyo baahida ka badan walaa yamasahu unan taabanin ilaa bifirqatin gacmaha inuu waxgashado glofisiyo waxgashada maahane laba labadaba waa u fiican tahayo adigana kuu fiican oo waxyaabaha inaad gashataa iyo meydka jidkiisa jermis iyo bacteria iyo waxbuu yeelan karaa xanuun iyo cudur qof u dhintay buu noqon karaa adigana xagga nabadgeliyada kuu fiican isagana jirka gacmahaagi qofka kale jirkiisi iyo cawraadkiisi in la taataato ma laga fiican haddiiba la diiday adiga oo nool cawradaadii gacanta midig inaad ku taabata haddii la diiday qof kale cawradii oo weliba mayida bijuuni xaailin aada ku taabatana min baabi wlaa kasii daran waxay daruuro kugu kalifta laakiin baabkeeda wey wayaxkumu yukriju wuxuu bixinayaa ama yukraju waxaa la bixinayaa maa fii batnihi calooshiisa waxa ku jira oo min alfadalaati waxyaabihii haraaga cuntada ah caloosha waxaa kusoo haray ee dhacaana ama saxaro haraagideeda ama waxaasoo dhan maydka waa laga bixinayaa see looga bixinayaa waxay dhahdeen gacantaa kor laga saarayaa si tartiiba ah. baa hoos marka la dhaqayo loogu daliigayaa tartiib tartiib waxay yidhaahdeen waxaa saa loo yeelayaa si hadhow maydkii marka la qaado uusan hadhow wixii waa la dhaqaaqayaa kor baa loo qaadayaa hoos baa loo dhigayaa dad kala dheer baa qaadaya dhinac buu yar dheelinayaa hore horey ama gadaal gadaal hadhow wixii hadduu soo baxo maradii iyo kafankii iyo wixii waa wasakaynayaa dadkii badnaayee banaanka meydka wadayna cuyuub iyo cawraad bay arkayaan kaasona inuu wax ka soo gaaro nijaasiyaaba laga yaabaa si loo ixtiyaata marka in marka horeba lasoo nadiifiyo caloosha lasoo yardariigo saasaa wanaagsan bay leeyihiin laakiin xadiis iyo daliil gaaro ku asaxay ma laha xadiidka cali laga wariyana ma asixin oo ma sugna ama aahaarta ibn siriin qofkii mayd dhaqay falyabda bicasrihi inuu caloosha saa u yerdixa ka bilaabo nin la yihahdo yuusuf ibn caiya abulmundir oo matruuk abuu ku wareegayaa mursalnimada marka laga tagaba kadib wuxuu yihi wayastanjiihi wayuwadiuhu wayastanjiihi wuu istijaynayaa qofki maydkii waa loo istijaynayaa wayuwadiuhu waana u weysaynayaa wayadwi guslahu inuu dhaqana waa niyoonayaa ama istinjadiya wuduuga xadiidka umucaiya laga keenay nabigu waxaa kamid ahay ida'na bimayaaminiha wa mawaadici lwuduui minha wuxuu ku yihi gabadhiisa marka la dhaqayay meelaha weysada ka bilaaba dhinaca midigtaa iyo waysada kaga bilaabo haddiiba loo weysaynayana waysada waxaa ka horeeyay tabac u noqotaa istinjadi iyo istinqaaga ah in la sameeyo oo la fahiro saas darteed bay tastatbic bay dhahaan la zuulinayo waysada istinjahaday waxa meesha yaallaan in la dhaqay ka bilaabataa kadib ha loo weyseeyo xubnaha waysada laga bilaabo mar xadiidkaasaa ku sugan marna meydku naacinkuu shabahaa qofka hurdee seexanayana waxaa la yihi intaa sii seexanaysana waysaa fiican marka aada soo toobsana waysadaa fiicana ku bilowda lafteeda wayawi guslahuna dhaqitaankani waa cibaado cibaadaadkana cumuumkii xadiidkii inama alacmaalu biniyaati ahaa bay soo wadagelayaan wayagsilu ra'sahu buu dhaqayaa wa lixyatahu garkiisa wajasadahu jirkiisa bimaain wa sidrin alaaan saddex jeer buu marinayaa biyo iyo caleenta geedka gobka ama wixii booskeeda gelaya ee saabuunahan jirka adkeeya labadaa in lagu dhaqa nabiga abay gabadhiisa calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yidhi saddex dhaqa ama shan dhaqa ama ka badiya hadday idinla kumanaato saddexdu waa inta afdal ahaan ugu yar waajibku waa jirkoo biyaha la wada gaarsiiyo la nadiifiyo laakiin sunanimada saddex baa ugu yar shan toddobana waa la gaarsiin karaa iyo ka badan baa haddii loo arko ma amaa madaxa iyo in lasoo dhaqo laga soo bilaabo dhinaca midigtaana la hormariyo waxay yidhaahdaan qabayskii qofka noolaa baa lagu shabahayaa qarqitaanka qofka dhintay ila waa un qabaysa isagu maan qabaysanayni waa loo qabaynayaa sunnaduna waxay ahayd qofka markuu qabaysanayo marka hore madaxa inuu biyaha ka dharjiyo kadibna dhinaca midigta a ka bilaabo dhinaca bidixaadaana gaarsiiyo yatacahadu wuxuu xoodaa ku dadaalayaa oo si gaara ah u danayn u daryeelayaa kula maratin mar kastaba imraar alyadi gacanta inuu dul mariyo cala albatni caloosha waa si loo nadiifiyadii weye fain lam yandufa hadduusan nadiifoobin saddex jeer hadduu ku nadiifsami waayo zaada witran tira isdheer buu ku darayaa saddexdii haddaad gudubta tirada isdheer xaggee ugu horeysa shan afar baad ka dhigi shanna waad ku khatimi hadday ku dhamaystirmi weydo lix baad ka dhigi toddobana waad waad gaarsiini nabigaana yii iqsilnahaa alaaa aw hamsa aw sabca aw akara min dalika in ra'aytuna dalika been la qumanaada wayajcalu wuxuu yeelayaa fi lmaai biyaha qaliila kaafuurin kaafuur yar buu ku darayaa biyaha si biyihii laftoodu urfiya carabta ay xambaarsan yihiin shir iyo wixii soo baxa ay meesha uga saaraan wa fi lakiirati midda ugu dambaysaana aakadu sii adag in kaafuuriya wax carfaya lagu daro nabigaan alay slam wuxuu ku yidhi haweenkii waxaad ka yeeshaan wajcalna fi laakhirati kaafuuran midda u dambaysa kaafuur ku dara intaa haddaad dhamaysaanna iisoo sheega waa kudhihi jira nabigu sal ala slam intaa waa sunada qabay dhaqitaanka maydka wa waajibu intasa waajibkaa aan laga tegi karin tacmiimu lbadani bilmaay jirkoo biyaha la wada gaarsiiye wey uma yunashafu waa la qallajinayaa bisawbi maro marada lagu qallajinaya waxay dhaheen faa'iidada iyo sababtu kafanka inayna qoynin weye waayo meydkiioo biyuhu ka da-yaan kafan haddaad saarto kafantii waa qoyaysaa hadday qoydana hadhow dadkuna qaaditaanka way ku rafaadayaan oo qaar badan baa dalka dhibsanaya kafankiina durbo waa fasaadayaan fain kharaja minhu shayun wax hadduu ka soo baxo bacda asli dhaqitaanka kadib kafaahu asli maxalli meeshii wax ka soo baxeen in la dhaqo baa ku filaanaysa markaad dhaqday kadib haddii ama afka ama sanka ama dhagaha ama gadaal wax ka yimaado meeshaa unbaad ka dhaqin ood ka nadiifin ama meel kaloo nabar iyo boob iyo gagartiila ama qaritaan uu ka galay hadduu wax ka yimaada dhacaana way dhici kartaa intaasi waxaynu kusoo gabagabayn maydkii baynu dhaqnay marka la dhaqo maxaa ku xiga kafantii in la geliyo wey uma yukafan kadib waa la kanfayaa fasalkan fain kaana rajulan hadduu yahay nudiba lahu waxaa suna u ah halaatu lafaifa saddex maroo lagu duubo biidin oo cadcad maqsuulatin oo la dhaqay kullu waaxidatin mid kastaba tasturu ay qarinayso kula badani jirka oo dhan laa kamiisa fiiha uusan ku jirin walaa cimaamata cimaamad loo duubay iyo kamiis iyo shaati loo xirayna aynan ku jirin oo saddexdaa aanay kamid ahayn fain zaada calayha hadduu saddexdii kusii duu duudaro u dhereysiiyo qamiisan wa cimaamatan jaaza way banaan tahay dhowr masaail oo axkaamu kafani rajul ah buu halkan ku sheegay saddex bara in laga dhigo nabigaa lagu kanfay sal sl xadiidka caaisha waxay ahayd nabiga waxaa lagu kanfay fii alaaati aswaabin biidin saxuuliyatin saddex maro oo cadcad oo baqaryo saxuulo la yidhaahda lagu sameeyo meeshaa laga keenay baa nabiga lagu kanfay sal l slam haddaba xukunkan alaaa lafaifa biidin xadiidkaasaad ku haysaa cadiinka si gaaruu nabigu alayh salaatu wasalaam ugu dhiirigeliyey wuxuu yihi dadkiina cadiinka ka xirta wakafiruu fiiha mawtaakum dadkiina dhintayna cadiinka ku kafa bu nabigu sala allahu alayh ali wasalam ereygu uu yihi maqsuulatin la dhaqay wuxuu leeyahay ha isku dhibina cusayd cusaydku waxaa u baahan oo mudan qofka nool qofkan dhintay maryahani meelun baa lagu gaadhsiinayaa kadibna isagiiyo ciidiyo dee xerigaa ismudan waxaana asalka uga dhigaan asalkii laga wariyay abubakr sidiq radi allahu canhu ardaahu imaamu ibnu xibbaan iyo keyrkood warinayeen abubakar baa markii u xanuunsaday dardaarankiisii waxaa kamid ahaa kafinuunii fii sawbaya haadayn caaishuu weydiiyo wuxuu yihi nabiga imisaa caaisha lagu kanfay waxay tihi saddex maraa lagu kanfay wuxuu yihi labadaydan mareen qaba igu kanfa washtaruu lahumaa hawban jadiida mara hal maroo cusubna soo galo ku dara waxaa la yihi oo maryo cusub maanu kugu kafano wuxuu yihi ina alxaya axwaju ama afqaru ila ljadiidi min almayiti qofka nool baa uga baahan dhalka cusub qof dhintay inamaa huwa lilmuhnati kani meelun gaarsiin weeye hadhow dhacaanka iyo ciiddaa waqaysan oo kala goosan buu marka dharka cusub qofka dunida joogay ku intifaacaya baa ka mudane dharkayga duugga ah hadduu saddex yahay isagaan igu fillaan ee laba keliya weeye mid saddexaad igu soo dara intaan igu kanfo wey taasay milicsanayaan maqsuulatin la dhaqay oo la isticmaalay markay leeyihin mid kastaba sirkan ay qarinaysana maryihii lagu kanfay nabigaa sidaa sal l qamiis iyo cimaamad kuma jiraan waana lagu dari karaa waxay ku salaysan tahay fahamka xadiidkii caaisha ee saxiixeynka nabiga markay leedahay kufina rasuulla sal slam fi halaaati aswaabin biidin yamaaniyatin ama saxuuliyatin laysa fiihina qamiisun walaa cimaamatun qamiis iyo cimaamadna kuma jirin xadiidkaasaa macnihiisa lasii qabsaday riwaayaad daciif oo soo arooray baana sababay in laysu qabsado oo nabigu qamiis cumaamadiisii waa loo daayaya cumaamadii uu qabay iyo qamiiskii uu qabay baa saddexdan maro korka lagaga sii kanfay iyo ma ahane saddexdan keliya lagu kanfay baa laysu qabsaday haddaba xadiidkaas baa laba qaab loo kala macnaystay labadii marba mid aan kugu macneeyo waxay dhaheen saddex maro oo cadcad saxuuliyatin oo weliba suuqa baa lagu kanfay laysa fiihina tiradaa kuma jiro qamiisun walaa cimaamatun qamiiska iyo cimaamada tiradaa saddexdaa kuma jiraan saa haddaan dhaha maxaa idinka soo baxay idan u qabay qolana waxay dhaheen sidaas maaha u laqbaynina khalad weeye ee waxaad tidhaahdaan saddex maro biidin cadcad saxuuliyatin oo min kursufin suufa laysa fiihina qamiisun walaa cimaamatun meesha maba ku jirin oo ma oolin qamiis iyo cimaamad halkaan macnihiis muxuu noqonayaa maba jirinba xadiidkaan ba si aad u laqlaysa weya marka shaaficiyadiya waxay qabaan laysa fiihina qamiisun walaa tirada saddexda ah ee idin sheegayo qamiis iyo cimaamad idinma tirin tirada kuma jiraan tirada aan sheegay saddexdaa qamiiska iyo cimaamadu kuma jiraan halka haddaan ku dhaho in qamiis iyo cimaamad ay jireen laakiin tirada ama kuugu darin oo kuwa kuu ku sheegi rabo isagoo qamiiska iyo cimaamadu eri bay ka ahaayeen buu hadalkiiku noqonayaa haddaan ku idhaahdo laysa fiihina qamiisun walaa cimaamatun waxaa nabigaa lagu kanfay qamiis iyo cimaamadoda kuma jiro inay saddexdan keliya ahaayeen baan kaaga dhigay xadiidka soo maa labadaa macnaa loo kala macnaystay fahamka xadiidka kaasaa wuxuu keenay khamiis culamada lagu daro waa lagu dari karaa iyo saddex wixii ka badan bidco weeye israaf filmaal iyo tadbiir aan banaanayn weeye labadaa in la kala istaago qaabka xadiidka loo fasirtay baa keenay wayaxrumu lxariir xariirtii waa xaraam sayd markuu noolaa qofka raggaa xaraam uga ahay bay markuu dhintayna xaraam uga tahay qofka muslimkaa intaa raggay kaga bax marka kafankoodii haweenkii baan kanfaynaa haddana walilmarati haweenku izaalun hoosgunti iyo wa wakhimaalun waxay madaxay xagga kore ku dadato iyo wa wakamiisun maro ay qaabka kore ku xirato iyo walafaafata lafaafataani laba maroo lagu duubo saabiqataani jidka wada gaaraya wey yukrahu lahaa waxaa karaahiyo wa xariirun wa muzacfarun wa mucasfarun saddexdaana xaraam karaahiye way xaraamka maaha halkan laba mas'alo kaga hadlay masalada koowaad haweeneyda kafankeedu muxuu noqonayaa kafankeedu izaagun hoosta wax looga gunto wa khimaarun madaxa wax loogu duubo wa qamiisun qaarka hora wax loogu xiro oon maryihii kafankaha ahayn weeye intaasoo saddex maaha laba mara ku dar haweenka waxaa weeye shan baa lagu kanfayaa wey afar ibni cumar laga wariyey oo sanad waxaa le xadiidka lena binti qaali fi thaqafiya laga wariyeyna waa jiraayo sanadkiisu dacfi baa ku jira dacfiga ku jirana ma badnee waa nin la yidhaahda nuux ibni xakiimin ithaqafi oo majhuula soo maynaan dhihi jirin annaga fuqaha haddaan nahay waxaan qabnaa daciifka fadaail lacmaal waa loogu camalfali karaa tiibay kamid tahay de anagaba waajib maana dhihin amaa izaar iyo wax hoosta looga xiro iyada daliil cad baa loo hayaa umu caiya xadiidkeedii gabadha nabiga markay dhaqayeen markay dhaqitaanka dhamaystaan isoo ogeysiiye bui way soo ogeysiiyeen markaasuu wuxuu siiyey mara uu hoosta ku qabay wuxuu yihi kafanka uga hooseysiiya fa actaanaa xiqlahu maraduu hoos ku kugunta jiray buuna siiyey wuxuuna yihi ashcirnahaa iyaahu kafanka hoostaysa mariya oo marada ay kafankaa ka hooseyso halka waxay leeyihin kafankii caadigaana kafan buu ahaa marana hoos baa looga madiyey gabadhii nabiga sal slam nabigaana marada keenay halkaa waxaad ka garatay in mara loogu hooseysiin karo amaa saddexdii nabiga lagu kanfay haweenka saddexdaa waa looga dhigi karaa iyagana waxa lagu kanfayo jidka inay wada qariyaanna waa loo baahan yahay masalada labaad wuxuu ka hadlay wayukrahu lahaa waxaa karaahiye u ah xariirun wa muzacfarun asfar xaraan kama aha oo tani xaraam kama aha laakiin karaahiyada waxay dhaheen xariirtii iyo min baabi alfakri iyo xaraga loo qaataa mucasfarka iyo muzacfarkuna waa dhar midab iyo huruuda nooc kamida ah weeye labaduba zaxfaraanna waa taqaanaan oo huruudda hadda la yidhaahdayo meelaha waa lagu gadaa isagoo baciya isagoo laku jira isagoo lamiisaya waa taqaanaan sooma mucasfarkuna waa nooc huruudda a ah oo xoog badan aan soo qaadaan rabay midabkaas laakiin wayga hoos baxday intiina hadda meesha fadhida mucasfar iima muuqdo mucasfarku waa jaalle aada midabka jaallihii uu ku badan yahay unan furnayna midab furanna maaha ama waa huruud aada mooda dhinaca jaallaha inay u janjeedho si kale haddii loo yihaahdo dadkiinan akhbaarta iyo warbaahinta la socda telefishinada waxaad aragtaa marka laga sheekeynayo diintan budismka raggooda diineedka iyo culimaa diinkoodu dharka ay xirtaan kalarka xirtaan maaragtee kaasaa mucasfarka la yidhaahdaa ama si kale haddaad tidhaahdo markii hindiya iyo china xuduudahood iyo dagaalka laga sheekeynayo nimankan la yidhaahdo tigis miyaa la dhihi jiray ma aqaano diinta budismka haysta odaygooda u weyn dalailama baa la yidhahdaa dalailamaga dharkuu qaba waa aragteen kalarkiisa hada almucasfaru kaasaa mucasfar la yihahda intaa ka badan hadda midab ma wado hadda ma haye sidaas in kusii fasiroo ka badan garan maaye may may kan jaalla caadiya wy kan jaalla caadiya way kan maaha marka insha allahu tacaala haddaan xasuusto habeen dambaan soo qaadi midabka mucasarka oo idin tusi doona hadii ala yihahdo kuwaasoo dhani midabbaxa rabi iyo quruxiyo loo xirtay ahaayeen mucasfarkana bacda nahyi baa kusoo aroorayo nabigu wiil uu ku arkay wuxuu yihi waryaa hooyadaabaa waxaan kuusoo xirtay markaasuu wuxuu yihi maxaan sameeyaa ma dhaqaa maya gubu yii nabu dab dabbaa baa lagu riday waxaa sidaasoo kaleeta a qabri biri hadda lagu su-aali doona waqtiga kadib in lala gala ma fiicna xaraamna ma ahayn markay nolosha joogeen bay xihan jireen walwaajibu waajibku fi rajuli ninka walmar'ati maa yasturu lcawrata cawrada wax astura unbaa waajiba waxaa waajibkaa wax cawrada astura weeye intaasaa kafan waajiba inta kaleo dhanna baabu sunani wanawaafili wey waxyaabahay u daliishadaan waxay yidhaahdeen intaa waajib ha ahaato inta kaleo sunadoo qamiis iyo hoosguntiiyana aataar saxaabay sheegaan cabdillahi bn camlcaaso meydka qamiisna ha loo xiro hoosguntina ha loo xiro haddayna hal jirin hal maraa maahane halkaa mara ha la kanfa yidhine waa jiraan lakin cabdillahi bn camr arrintaa way ka sugan tahay radia allahu canhuma wardama wayubakadu kafan kafankana waa la bukuurin innaga bukuurka ma naqaane dhar waxa lagu carfiyo bukuurka ugu fiican cadarkan bisbaki aan kaga siino dharka wax fiican kama bedelo haddii uba dharku shiir xalahaana ama qoyaankii si fiican uusan u qalalin ulsuyacayna cadar wax kama taraba laakiin bukuurku wuuna tallajiyaa waxna waa ka tara hora idin kusoo sheegayo nimanka carabta inagu sharan magaalada soo gallay bukuur iyo udgool iyo cadar iyo baabki carab baa loo doonaa hataa cadaan ma yaqaanaan caalamulcarabi markaad tagto bahal weyn oo baabkan saababka waaweyn oo kaleeta faa-idanka oo bukuurna inta loo sigo baa marada korka lagaga dadaa maradaa laba saddex maalmood hadday sankaaga agtiisa marto bukuurkii cadarkii carabtii baa kasoo baxaysa kafankan sidaa ka dhiga wey idaa jabartum mayita faajbiruuhu alaaan xadiidkii jaabir ibn cabdillahi axmed ibn xibaan iyo keyrkii wariyeen asaxiix wey wayudaru wayudaru calayhi waxaa lagu durshubi alxabuutu walkaafuur kafanka laftiisa kaafuurka iyo xabuudka waa laba nooc cadarka waxyaabaha udgoon kamid ahe iyagana waa lagu dul daadaadin saan meydka wax uga soo bixinoo shiirka looga ilaaliyo wayujcalu quطnan waxaa la keeni suuf bixanuutin baxudkooda udgeyo la mariyey baa la gelinayaa calaa manaafiihi meelaha duleelo oo dhan afka sanka dhagaha iyo gadaalba ama meeshii boob iyo duleel iyo nabar ku yaalaba kaasaa la gelinayaa kow laba arrimood baa loo gelinayaa suufku waxyaabaha ugu wanaagsane dhacaanka iyo waxa soo baxaya celiyo wey ee nuuga taa waa la rabaa kanna waxaa loogu darayaa wixii soo baxay ee suugayey si ayna raaixada iyo shiirkeeda banaanka ugu soo bixin baa lagu qarinaya in maydka raaixadiisa wax udgoon lagu qariyana taxanituhi iyo kaafuurka iyo waxaa ah, oo dhan baaba sheegayaba iyo jambilmayit jamartumulmayit oo kaleeto intaas o dhan baaba sheegaysaba wa mawaadica sujuudi meelaha sujuudana waa loo marinaya iyadana xanuudkaa la saaraya xanuudka meelaha sujuuda la saarayo waxaa weeye tashriifan baa loo saari bay dhaheen walow ayaba hadduu carfiyo oo cadalka mariyo jamiica badanihina fa xasan way wanaagsan tahay cadalku soo maaha in marka la nool yahay hadaayaadka aan la ogolayn in la diido haddaan xanuun iyo waxaynu ku keenayna waayo waa caraf udgoonna waad ka heli culaysna ma laha qaaditaankiisu fain maata muxriman hadduu dhinto qofku isagoo muxrima haddii ku dhintana xaruma waa xaaraan iibka iyo cadalku waa ka xaraam waayo wuxuu dhintay xaalad xaaladaasaana lagu soo saari doonaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam ninkii ku dhintay wuxuu yihi walaa tuxanituuhu cadal agtiisa hamarinina udgoon wlmakiiu maro sida jirka u tolanoo hoosgurdi iyo qabiis iyadana mamnuuc bay ka tahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam labadii sago ku kafa buu yidhi wa taqiyatu ra'si rajuli ninka madaxiisi in la dada muxrimka ahaana ma banaana iyo weji marati haweentii muxrimaded wejigeeda waa labadii inayna dadan aan la ogolayno nabigaa yii walaa tukhamiru ra'sah madaxiisa hadadina sababtuna fainahu yubcau yawma alqiyaamati mulabiyan isagoo labayk allahuma labayk leh buu dhintay isagoo labayk allahuma labayk leh buu soo bixi doonaa muxrimna cadab iyo madax la daday iyo ama weji la daday dumar hadday tahay looma ogolayn walaa yubdabu sunna maaha an yucidda inuu diyaariyo linafsihi naftiisa kafanan kafan inaad kafankaagii sii garato ood boorso sii gashataay waxba sunna maaha hadday sunno tahay nabigaa samayn lahaa sala alla alay slam iyo khulafadiisii baa samayn lahaa ilaa an yaqtaca inuu yaqiiniyo bixillihi kafanka inuu xalaal yahay inaa xalaal yahay waxay ku daraan waktiguna waktu shakin uu yahay in waktiga xaaraamta iyo xalaashii aad isugu qasanto mara aada hubto inay xalaal tahay inaad tiraado war adduunkii waa la shakisan yahay waxaan la hubin god lama geli karee bal tanaa meel dhigan iyadu dhib malaha laakiin sunna maaha aw min aahari ahlilkhayr ahlulkhayr aada barakaysanayso ahartii inay tahay maahane tan wuxuu uga jeedaa qisadii nabiga calayh isalaatu wasalaam nabigaa maro qurux badan loo keenay oo darsaheedu ay aada u cusub yihiin ay dhalaalayaan nin saxaabada kamida ah baa rasuulku u yimi sala allahu alayh wasalam bas rasuulku ilaahayo maradaas aan kaa rabaa nabigu uu soo labistay iyo mara qurux badan buu la soo baxay nin baa u yii rasuulka ilah tan isiibu aniga aniga bidan isii aad bay ufiicanta alla qurux badanaa ka fiican anigiisa rasuulka ilaahay nabig ala sala slaam waa tegay maradii buu iska soo bedelay waa usoo qaaday waa siiyey ninkaagi ninkii baa hareeraha lagaga kacay waryaa mxishoonay marki waryaa maa xisho dariga nabigoo u baahnaa baa markuu soo labistaad haddana weydiisatay waa weyduusan maya ku dhahaynin nin waxa maxaa ku wad hareeraha lagaga kacay anaa haddaan ku xarabada uma weydiisanin nabigu mar hadduu xirtay inaan barakaysto on kafan ka dhigto faarugu aan u weydiistay meel buu dhigtay sahl ibn sacd isaacidi iyagii baana lagu kanfay halkaas wuxuu i ahlulkhayrka haddii la barakaysanayo laakiin de nabiga alay sala inu baraka lahaa waa la hubaaye dadka inta kale ayaa hubeenay barakadihii yaa hubeen de qof kale aad barakaysa tidin silasu barakadaan uu ku dhiman doono ku dambayn doono yaa urahay horta nin dhintay miyaad mara ka furan oo ka qaada maya intuu nool yahay soo ma aha yaa huba khaatimadiisu inay khayrba ku dambayn sooma qofka qofku intuu nool yahay isna warmahayo ma hubo dadkuna ma hubaan khaatimadiisu waxay ku dambayn ta labaad saxaabadii nabiga alayh salaatu wasalaam la noolaa nabiga saasay yeeleen laakiin dad khayr badan buu nabigu ka tegay oo qaarkood janna uuba loo ballan qaaday qof kamidoo go-iisa iyo raadkiisa la barakaystay ma jiro laa abuubakar walaa cumar walaa cusmaan walaa cali wadaad laba goolo oo soomaaliya ah. maxaad ka barakaysan marka haddiiba abubakar iyo cumar iyo labaa la barakaysan barakada kuwaa laga waayey ama aan loo doonan ee wadaad laga yaaba sidiisaba burcad inuyao soomaaliyeed aad ka heli maxay tahay oo markuu dunida joogayba xaalkiis ilaahay ogaa calaa kuli xaal taana halkaas waynu kaga baxaynaa kadib wuxuu yihi waxbaan ka bilaabaynaa salaadana meydkii marka kafanka la dhameeyo in lagu tukada uma yusallaa calayhi maydkii waa lagu tukanayaa oo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam xataa najaashi oo maqnaana waa ku tukaday muslimiintuna way ku ijmaaceen in qof kasta oo muslim ah inuu salaad in lagu tukada muda yahay cumuuman cid ku tukataba inuu xaq u leeyahay in lagu tukado ee waxa faahfaahinta u baahan waa sida loo tukanayo wayasqutu lfardu waajibku waa dhacaa bidakarin waaxidin hal qof oo rag ku dhacaa hal qof oo raga ah hadduu ku tukado waa lagu tukaday bay noqonaysaa bimacnaa masaladan waa masaa'ilka nizaaca fuqahada qofka sidiisaba jamac jamaaca inay ku tukadaan ugu yaraan saddexa miyaa waajiba mise hal qof salaadii way ku filan tahay fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan waa fardu kifaaya fardu kifaayana dadka qaar inay u istaagaan baa la rabaa sixada salaatu janaazana jamaaco shardi ma aha waxay dhaheen biijmaaci asaxaaba ijmaacu saxaaba waxaa weeye janaazadu waxay ka asaxaysaa qof keligiya oo jamaaco shardi umaaha bidaliil nabigu markuu geeriyooday sala allahu alayh wasalam salaada waa lagu tukaday laakiin jamaaco maahayne furaadaa keli keli baa loogu tukaday saxaabadoo dhanna waa taagnaayeen cidina ma inkirin mashhuurna way ahayd halkaasay ka qabteen ayib haddaba aqalu shayin waa la hubaa qof hadduu ku tukado in qof uu ku tukada la yska rabo wax ka badan in la shardiyo daliil cad looma hayo qaacidadii baynu dib ugu noqon hal ilcibratu biawaaili asmaai am biawaakiriha ma waxa ugu yaree waa lagu tukaday la dhuhu faralku ku dhacaa mise ka badan intan waa la hubaa ziyaadadana mashkuuq fiiha weye mashkuuq fiihda daliil buu baahan yahay haddii la yidhahda nabig alay slam jamaacaun bay ku tukan jireen qaacidadii shaafici fuqahada jamhuurtooda aynu u noqono ficilku keligii wujuub ma tusaa la dhihi halkaasaa la aadayaa adu dooda fuqahada haddaad gasho waad isgarba dhacaysan haddaad waxyaabo kala wadato marka hore waxaa laga yaabaa in eh, wax laguu soo taxo laakiin marka dambe wixii laguu soo taxay lagugu dayn maaye waa la ysdhiraan dhirin baalashaa la iska reexi markay dood iyo muxaajar noqoto makan daliilka ken baa lagu dhihi nabigaa sheegay ficilkuba wujuub buu tusaa may haddaad dhahdo de wujuub ma tusaya amar ken baa lagu dhihi wujuub tusaya waa lagu sii doona sii dabageli haddii halkaa hore kuu joogtay oo inti laguu soo dhiibay aadan si fiican u dhuuxinna dhexda markii la joogo unbaa waxoogay kaa banjari wallahi saa uma garanayo orod soo baray ku dhahayaan tahay waagu horeen manhaajlayd ahaan jirnayna wadaad mas'alo ku weydiiyey soo xeray baa la dhihi jira iisoo xere masaladaan kuu sheega ma rabtaa ha iisoo xere maanaa ani dabafaydo inaad iga dambayso qiro wey markaa kadib masale dambe iguma qabsan kari waraama adiga ii xereynaya wax igu qabsani amsoria waa la kala adkaan jiray waagi hore haddun saqsaqdu iska badato ninkii afar xaba soo laqabaysa baa dadka afka ku taagaaya duuna nisaai laakiin haween ma gudayaan oo waxay in xadarahuna rajulu nin haduu joogo maxaa loo diiday haweenka haweenka waxaa loo diiday bay yidhaahdeen qaacido sharcigaa jirtay oo maxay tahay asalka lkifaayaadka rag baa u ma haweenuma kumaan furuudulkifaayaadka sidoodaba waa muhimadda iyo mas-uuliyadda ragga oo maxaa kamida jihaadki yaa iskale ragga wey salaatu ljamaaca cala lqawli shaaficiyada qayb baa qabee fardu kifaaya inay tahay yaa laga rabaa ragga kifaa-iyaadkaba sidoodaba waa mas uuliyad raggeed bay yidhahdeen inta uu rag joogo dumar mas-uuliyadoodiiba ma aha halkaasay ka baxeen saas uleedahay masalo kastaba salotan xaggay saari doonaan unbaa waxooga meel unbaa dabada loo gelin fuqahadu hadal bilaash isama dhahaan inta badan fain lam yuujad hayruhuna haweenkii waxaan ahaynba haddaan la helin ragba ma jooga meesha lazimahuna haweenkay ku waajibaysaa wayasquط اfardu bihina iyaguna waajib ku dhacayaa waxaa weeye fataqu laha ma staactum wey waaba caziba rag maba jiraba intiqaad farda faralkii wuxuu isu gediyayaa xaqi qofkuu lahaa intii suuragal ah buu usoo gadoomayaa wayundabu fiihaa salaadii waxaa sunaa aljamaacatu jamaaca sunaa keli way u amaa keli usasixi waa kuu nawowi oo kaleeto wuxuu leeyahy salaada janaazadu way banaan tahay furaada bilaa khilaafin wax khilaafo ka jira lamaada saasuu kuleeyahay majmuuca sharci muhadda markuu kaga hadlayo sida wanaagsanna waa jamaacadoo nabigu saasuu yeeli jiray sala allahu alayh ali wasalam fadli badanna waa loo sheegay watukrahu waa karaahiya salaadii fi lmaqbarati qubuuraha in lagu tukadana waa karaahiyo nabigu alay slam salaada janaazada banaanku ku tukan jiray masaajidkana mararka qaarkood ibn ibn waa ku tukanay sala allahu alayh alih wasalam laakiin qubuurta lama tegi jirin qof la asago inaad ku dul tukata maahane si salaadii fi lmaqbara cumuuman loo nahiyey wax janaaze ka soo reebay ma jira wey wawla wla naas dadka yaa tukinaya wey marka dadka yay tahay inuu tukiyo oo ugu haboon masaladan aan ku daraynaa awla naasi ah kadib meesha la istaagayiyo casharka dambey noqon doonta insha allahu tacaala waawla naasi dadka qofkan ugu haboon bisalaati salaada janaazada inuu imaam ka noqdo awlaahum kan ugu haboon weeye bilgusli dhaqitaanka min qaqaarihii kamida ila nisaaca mooye falaa xaqa lahuna iyagu kuma laha imaamada allahuma keligood inay yihiin maahane meel la wada joogo hade haweenku rag imaam uma noqon karaan sababtoo ah safka dambe istaagaa la yihi horta goormaa hormara laysku ogaa hore istaaga markii la tukanayo wanisaau khalfa dalika baa la yihi midda kale haweenka sidoodaba safka hore fadliga loo sheegay haweenku kuma jiraan khayru sufuufi rijaali awaluha wa khayru sufuufi nisaai akiruha wy wa sufuufi rijaali washaru sufufi nisaai gadaal inay ka bilowdaa la rabaa wey gadaal baa lagu ogaa imaamkii hore marayay hawltaa lamaba ahaawen ayb raggii baa isu yimid aqaaribtii wax ka horeeyaa jira wayuqadamu waliyu halkan wuxuu ku eedeeyey weligii baa la hormarinayaa cala sulطaani ninkii madaxda ahaa ee guddoomiyaha degmadii iyo waaligii iyo amiirkii hadduu yimaado iyo qofkii xigtada iyo qaraabada ah ayaa tukinaya xigtadaa tukinaya bule waayo kana xaqiisu khaas wey kaana xaqiisu caam wey xaqa khaaska aana laga horumarin kan caamkaa ah. laakiin adilada waxaa u yar dhow cagsigaa u dhow oo nabigu alay slam qof kasta oo dhinta isagaa dadka tukin jira weli caam aha qofna qofkiisii xigtada hoosaha uma yeeri jirin taa weliga caamkaa in la hormarinayo cidii maqaamkaa joogtaa laga gartay walasanu qofka waayeelka ah laga hormarin cala alafqahi wagayrihi afqahi iyo qaarigii waxaa laga hormarinayaa qofka waayeelka ah waxay dhaheen maqaamkani janaazadu maqaamu qiraa'atin maaha maqaamu shafaacatin wey ilaahay baa loo ergelayaa qof walbana qofkuu islaamnimada kaga da-wen yahay buu mudnaan iyo tixgelin ka mudan yahay miyaadan maqal xadiidka nabigu sal l slam ina min ijlaal illaahi ikraamu dishaybati lmuslim ilaahay weyneyntiisa waxaa kamida qofka muslimka ee ciroobay inaad qadarisood ixtiraamta ixtiraamto ilaahay baa loogu dhawaadaa ta kalena ninkani intuu islaam soo ahaa ee soo cibaadaysanayay ilahay usoo dhawaanayay waxaa laga yaabaa lixdan sanuu rabbi soo caabudayay adna shan sana aad qaangaad ahaydba cibaado shan sana maa loo dhigi karaa cibaadata sitiina arbaciina sana maa loo dhigi karaa qofkani intuu kaa cibaado badnaa ilaahay kaaga dhow inkastoo dhinaca kale la dhihi karo sidii abu isxaaq ilalbiri manduumadiisu ku tilmaamaya oo kaleeto afartankaa sano isagana dembi dhinaca kama wadino adna shan sana dembi ah wade dembigana ka eego afartan sano baalka soo dabaalanayo soo dhaqayay acmaasha in alxasanaati dibna sayiaatida marka xasanaadkuu sameynaya wax badan dambigiisa dhaqaya horta miisaan xasanaad baa lagu kala bataa ee marba hadii lagaa xasanaad badan yahay safar gadaal kasoo gal waay sida maqaamka cibaadaadka rabbisaas halkaasay laaxinayaan fuqahada shaaficiyadu fain istawow fi sini hadday sinmaan daada rutibu waa loo kala hormarin kabaaqi salawaati aqrahum baa loo hormarin markaas sida salaadii kale walow awsaa hadduu dardaarmo an yusaliya calayhi ajnabiyu in ajnabi aynu ku tukadoon qaraabada ahayd qudima alwaliyu calayhi weligaa ka horeynayo dardaarankaaga haddii aad dardaaranta sheekh hebel ha igu tukado ama imaam hebel ha igu tukado inuu weligaagi raalli ka noqdo maahane haddii gadowga iyo gadaalka laysla qabsado anaa hormari iyo anaa la ii dardaarma iyo anaa kaaxiga hadday noqoto weligiisaa la hormarin kana waa xaq saabida kaasna xaq bilwasiya weeye kan asalka ee aabitkaa la hormarinayaa halkaas waxaa cashir ku daynaynaa wallahu alam subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk